وسلم على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن بعد اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمة الله عليه الكلام waxaan soo bilownay saaka matnigii waraqaadka oo musanifkana yiri tashtamilu calaa macrifati fusuulin min usuuli اlfiqhi wuxuu ku bilaabay tacriifka tacriifkiisana labada juz uu ka kooban yahay kelimadaas usuul iyo fiqi buu ka soo hadlay juz-ayni mufradayni buuna ku yidhi mufradkaana waxaa laga wadaa maa yuqaabilu tarkiib maaha maa yuqaabilu tathniya waljamac wixii jumalka ka soo horjeeda laga hadlaayo maala haddaad tirahdo in qaama zaydun aqom waa jumlo iyo jumlo kaloo qaabishan wey waana murakab marka jumlooyinkaasaa laga hadlayaa wax khilaafsan mufradooyinkaa ah marka usuul tiraahdo jumlo maaha fiqi markaa tirahdo jumlo maaha marka saasuu ka wadaa mufrad saasuu ka wadaa usuul fiqigii marka labadiisa jiz markii laga hadlayey asal muxuu ku muxuu ku maara tacriifiyey maa yubnaa calayhi hayruhu kaljidaari sida jidaarka oo kale iyo sida geedka oo kale maa yubnaa calayhi hayruhu marka usuulkii uu kuu sheegay ayaa waxaa kasoo horjeedaan u iskaa kaa daray usuul iyo fiqin baa laga hadlayay usuul buu ku tacriifiyey haddii asal la tacriifiyey faracna iska raaci farac muxuu ku yidhi maa yubnaa calaa gayrihi shayga gayrkii la kor saarayo lagu dhisayo ayaa farac la yidhaahdaa qeybtii hore waa usuulkii marka alfiqi baa ku xigtay fiqi muxuu yihi macrifatu alaxkaami alsharciya alati dariiquha alijtihaad qaarkood waxay yidhahen macrifatu alaxkaam alsharciya alcamaliya min adilatiha o almuktasaba min adilatiha atafsiliya marka dariiquha alijtihaad markuu yihi maxaa baxay ya macrifat akaam dariiq ijtihaad aan lahayn maxay caqida alcaqaa'id wa alcilm daruuri alcilm daruuri labadaba ijtihaad ooma baahna qadci iyo yaqiini waaye marka macrifat laxkaam buu ku yihi axkaamta maxaa la yihahdaa axkaamta waxaa weeyaan wax laga hadlaayo alaxkaam asharciya axkaamta caadaadka iyo caqliyaadka iyo waxyaalaha hadda lagama hadlaaye axkaamtii sharcigeed baa laga hadlaya laba qaybood buu uqeybiyey alaxkaam altakliifiya walaxkaam alwadciya takliifigii shan buu uqeybiyey maxay ahaayeen alwaajib walmanduub walmubaax walmaxduur walmakruh shantaas uqeybiyey takliifigii laba bes uu kaaga sheegay asaxiixu walbaatil baatil iyo fasid waa isku mid cinda aljamhuur bikhilaaf maxaa khilaafsan jamhuuriga khilaafay xanafiyada waxay leeyihiin wixii maa kaana mashruucan biaslihi laa biwasfihi ayaa fasil la yirahda wixii asalkiisa iyo wasfigiisana uuna mashruuc ahaynna maxaa la yihahdaa batil bay dheheen batil ay yihahdeen laakiin jamhuurtu batil iyo fasid waa isku mid ilaa laba masale mooyaane labada masale sheegi kar ya annikaaxu wa walxaj nikaaxa marka laga hadlaayo fasid maxaa la yihahdaa waxay culummada isku khilaafeen sixadiisa iyo fasaadkiisa isku hayaan mithl maada mithaalka nikax bilaweli oo kale jumhuurtii xanafiyada isku khilaafsani ayib hadduu yahay baila maxaa loola jeedaa bail maxaa loola jeedaa waxay culummada isku waafaqeen inuunan asixin ayaa waxaa la dhahaa bail sida nikaax almuctada iyo alkhaabis iyo kuwa weeyaan nacam marka shantaas axkaamu takliifigaa iyo wadcigaas oo halkaas saxiix iyo faasidkaa ama saxiix iyo waxa ujeeda batil oo fuqahaduna ay leeyihiin jamhuurtoodu waa isku midba kadib markuu fiqi kuusoo sheegay ayuu wuxuu ku yihi markaa fiqiga iyo cilmigii buu muqaaraneeyey wuxuu yihi alfiqu akhasu min alcilmi cilmi kasta fiqi ma noqdo lakin fiqi kasta waa cilmi waa cilmi marka cilmina waxaa la dhaha macrifatu lmacluumi calaa ma huwa caleyhi fi lwaaqic tacriif kalena waa jira o oh, idraaku shayi calaa ma huwa caleyhi idraakan jaaziman kaa maxaa la yihahdaa cilmi baa la yihahda soo ma jahliga basiidkana jahli basiid laga sheegi kara cadamu idraaki shay ah, laa adri in baad so istaagtay inaad waxba garanayn baad sheegtay soo ma taasna waxaa la dhahaa aljahl albasiid jahl murakaba maxaa weeye idraaku shay ama tasawu shayga baa dayday tasawurtay calaa gayri maa huwa calayhi fi lwaaqic wax khilaafsan waaqic waxaad ku fasirtay soo saama kaana waxaa la jahl aljahl murakab marka jahligaas cilmigaas iyo jahliga qeybihiisa kadib dhanigii iyo shakigiiba asagana dhani iyo shaki iyo wahmi soo ma shakiga muxuu yahay shayga hadduu yahay labadiisa qaybood dhalaf hadday siman yihiin maxaa la dhaha shaki hadduu mid uu raajix ya midna marjuux yahayna ka raajixa maxaa la dhaha dhaahir dhan dhani baa la yihahda dhaahirkusana waa imaan doonaa saas u ogyahay ayib dhani baa la yihahda mid ka horjeeda dhaniga marjuuxana waahmi ayaa layihaha cilmiga laba qaybood buu qeybiyey musanifka haddana labada qaybood wuxuu yihi alcilmu aldaruuri waalcilm almuqtasab cilmiga daruuriga laba shay baa lagu ogaadaa maxay yihin labada shay ma yudraku cala alxawaasi alkhamsa shanta xawaas khamsaha la shanta la yihahdo simaaca alsamcu walbasaru walshamu waldawqu wallamsu shantaas ama ama bitawaatur labada midnaba marka cilmi muktasaba ma ahe waa cilmi daruuri qofka uu ku khasban yahay inuu aqbalo inuu aqbalo uu ku khasban yahay baxthi iyo nadarna kama baahna baxthi iyo nadar iyo baaritaanna kama baahna mujtahidna uma baahna qof kasta wuu garanayaa midka kale maxaa la yihahdaa alcilmu lmuktasab soomeen midkaa wey midka u baahan qofka inuu yahay qof aqoon iyo macrifo u leh inuu adilada istimbaado oo wax ka soo saaro oo baxthi ku sameeyo oo aragti ku sameeyo oo fikirkiisa uu dib u raadiyo kadib deena uu daliilkiisi ku raadiyo oo ku helo kaasa waxaa la yidhahdaa almuqtasab dabcan halkaas daniga iyo shaki kuwaas raacsan yihiin eh, halkan marka masale muhima ah oo ah usuul fiqigaba sidiisaba kuu soo aruurinaysa khulaasa cilmi usuul fiqi oo haddii aad fahamto usuul fiqigu wax badan laga fahmi karo waa tacriifu usuul fiqi isdilaaxan ka fan markii laga hadlayo cilmiga eh, usuul fiqiga ah fani ahaan isku qabto isagiyo labadiisa juz-iba isku qabto maxaa la yidhaahdaa duruquhu ama adilatuhu adilat اlfiqhi alijmaaliya macrifatu adilat اlfiqhi alijmaaliya macrifatu adilat اlfiqhi alijmaaliya wa kayfiyatu alistidlaal ama waxad dii karta wa kayfiyatu alistifaadati minha wa xaal almustafiid saddex rugni haddaan ka dhigno usul fiqi wax kaa maqan maleh maxuu yahay qaybta koobaad macrifatu adilat adilat alfiqhi alijmaaliya ama uruq اfiqhi alijmaaliya uruq fiq ijmaaliya waxaa loo jeeda adilat fiq baa loo wadaa adilat fiq اijmaali lakiin duruqda ka yar waa saxsanoo waxaa soo gelaya adiladii naqligeheed iyo qawaacideedii baa soo wadagelaysa saas darteed musanifku waa daqiiq duruq buu ku yiri duruq alfiqhi calى sabiili اlijmaal calى sabil ijmaal wuxuu ka wadaa qur'aanka iyo sunada iyo ijmaaca iyo qiyaaska adilada noocaasa ee ah iyo kuwa mukhtalafka ee khilaafsan yahay usuul fiqigu wuxuu u daraaseeyaa si ijmaali oo duuduuban isagoo mas'alo walbaba iyo xaaditho walbaba xukunkeeda iyo daliilkeeda aan kuu sheegeynine qawaacid guud ku sinay qur-aanku inuu xujo yahay ijmac xujo yahay xadiidku xujo yahay qiyaasku bishuruudihi shuruudiisii iyo arkaantiisii iyo arrimahaas dhan buu kuu sameyn kadibna qawaacid calaa shakli qawaacid buu kugu sameynaya alamru yufiidu اlwujuub wanahyu yaqtadi alfasaad yadulu اfasaad wayadulu eh, ataxriim qawaaciddaasu marka ugu sheegi marka marka adiladaasi adilaة اfiqhi lagu yiri wa haddaad maqasho waa fiqiga adiladiisii adiladaas maxay kaaga baahan tahay kayfiyatu alistifaadati minha sidaa uga faa'idaysan laha adiyadii qur-aanki waa kan xadiidkina waa kan ijmaaci waa kan qiyaaski waa kan qawaaciddina waa tan sidaa uga faa'idaysan dalaalaat اlalfaad markaas soo gelaysa meesha alfaadda nusuustan ayadaa ay ka kooban tahay waxa ay kutusayso naskan wuxuu kutusayo nasku ma amarba oo siiqat اlamr baa ka muuqata amarkiisu muxuu faa'iideeyaa nahyi miyaa lafdigan asaga ku imaa siiqatu nahyi maa ku jirta dalaaladiisa muxuu faa'iideeyaa muxuu reebaa nacam lafdigan ma lafdi caam ahoo siiq alcumuum baa laga helay maxaa loo isticmaalaa maxaa khasisi kara goormaa la taksiisinaya taksiiska meequ uqeybsamaa mufasil iyo mutasilkiisi muطlaq iyo muqayidkiisi haddana imaanaya mujmalki mubayinkiisi xagga dalaalada wuduuxa iyo marka laga hadlaayo aahir iyo nas iyo waxba uqaybsami marka kayfiyat اlistidlaali bihadi nusuus nusuustaa sidii looga faa'idaysan lahaa uma usul fiqi ka hadlayaan kadibna qofka ka faa'iidaysanaya xaalkiisa xaal mustafiid ninka marka nusuusta ayada dalaalaadkeeda la soo bixi kara ee axkaamta fiqiga ah ee aayaddan ama xadiidkan ku jirta intuu la soo baxo saari kara xaalka ay u baahan tahay iyo meesheedii dhigi kara ayaa mustafiid la yidhaahdaaye waa mujtahidkii mujtahidka iyo shuruudiisi arrimihiisa ku imaan doona iyo hal kul mujtahid musiib am la masaail la yihahdo oo mashhuur cinda cusuuliyiin ka ah waxaa lmustafiid marka haddaad barato adiladii fiqiga ee ijmaarigaheed keyfiyadii looga faaidaysan lahaana aad barato xaalka qofka ka faa'iidaysanaya waxa loo shardiya iyo qofka aan gaarin meeshaas ee muqalidka la yiraahdo iyo mustafti iyo muftina aad barato usuul fiqigaa daba iyo dacalba gacanta ku haysa min awalihi ilaa akhirihi gacantiis gacantaada ayuu ku jiraa gacantaada ku jiraa dayib kadib musanifka raximah llahu tacaala wuxuu kuu sardiyey canaawiin aan ku magacawnay oo kaaniriy shabahdaa fihris lkitaab kitaabka fahrishadiisa oo kale ayuu noo taxay wuxuuna u horeysiiyey alkalaam ijmaalkii wuxuu kugu sheegay ayuu hadda tafsiirkiisa ku bilaabay alkalaam laga bilaabo ilaa alijtihaad laga gaaro dariiqaasi sariska ee israaraacsan ayuu kuu keeni doonaa qaarkood oo sida tacaarud aladila uuna hadda kugu keena canaawiintan ayadana waa keeni doonaa lakiin inti badneed buu korkuugu sheegay qaar uuna sheegina waa keeni doonaa alkalaamu kalaamkii buu ku saabsan yahay musanifka hadda wuxuu ka hadlayaa alkalaam madkl lidalaalat alfaad alfaada nusuusta iyo adilada alfaada ku jirta iyo waxyaalaha uu kutusaayo naska uu kutusaayo ayuu madkhl alkalaam u yahay maadaama qur-aanka iyo sunada iyo adilada iyo fiqiga ah ay carabi tahay luqa carabiya laga maarmaan wey marka saa darteed wuxuu ku keeni mabaaxith luqawiya iyo mabaaxith naxwiya buu ku keeni mabaaxith luqawiya iyo mabaaxith naxwiya ayuu ku keenaya in la barto oo naxwada aad fahamtay iyo luqada aad fahamtana waxay kugu kaalmaynaysaa dalaalatulafadka hadda aan sheegayna wa kayfiyat istifadati minha qeyb weyn waxaa ka ah fahmu luqa iyo naxwada in la fahmo ayaa qeyb weyn ka ah ama asmaa ha ahaato ama afcaal ha ahaato ama xuruuf ha ahaato intaba waxaa weeyaan fahamka nusuusta ayay sal ku leedahay faama aqsaamu اlkalaami kalaamka qeybihiisu faaqalu maa yatarakabu minhu waxa ugu yaree kalaamka uu ka koomo alkalaamu hadalku ismaani laba isim weeyaan aqalu maa yatarakabu minhu اlkalaam kalaamka waxa u yar uu ka koomo ismaani laba isim weeye tarkiibkii buu ka bilaabay tacriif muuna kuu sheeginba ma macna alkalaam iyo tacriif اlkalaam iyo isdilaaxan iyo muuna kuu sheegin alkalaamu huwa alafdu almufiid Ah, hadal mufiid ah oo qofka ku dhegaysanayo uu kaa fahmayo ayaa kalaam la yidhaahdaa marka wuxuu ka koomaa buu ku yiri waxa ugu yara u ka koomo laba isim mubtadiya khabar oo kale maalan allahu rabuna wa nabiyuna waa inta kuu sheegay musanifka shaarixa eh, eh, xafidahu llah ismaani ow amase ismun ismi wa ficlun ficil mathalan ficil iyo faacil qaama zaydun jaءa alxaqu zahaqa albaطil wa zahaqa albaطil jaءa alxaqu soo maarti waa ficil iyo faacil wey zahaqa albaطil waa ficil iyo ism iyo ficil wey marka ism iyo ficil ama ficil iyo ism waad dhigi karta aw mase ficilun ficil iyo wa xarfun xaraf ficil iyo xaraf wax ka kooban maa qaama iyo maa qacada lam yaqum ayaa iska tiri waxba damiirkii marka mustatirkaa ma iltifaadayo marka uu kuleyahay ficil iyo maarata xaraf uu kuleeyahay maadaa iyo qaamadaa bu iskugu kaa daray daahirkay muuqato inkastoo sida xaqiiqada damiirka mustatirka uu yahay kelimada uu kamid yahay kalmawjuudi daahiran buu la macnaya ayuu la mid yahay marka ficlun wa xarfun waa maa qaama iyo lam yaqum iyo kuwaasoo kale wey aw ismun ism iyo xarfun xarf sida nidihi o kale xarfu nidihi oo kale iyo ismi nidihi ya allah baa tiri maalan ya allah xarfu nidaha iyo isimka allah ah oo kale ya muxamed ya cali oo kale inkastoo waxa muqadarka uu yahay ficil iyo faacil oo ah adcu llaha adcuu waxaan baryaya allah baan baryaya ayaa meesha ku jirta laakiin daahirka intaan waxba soo taqdiirinin waa xarafkaas xarfunidaha iyo munaadaha umaa meesha ka muuqda oo ah ismun wa xarfun marka aqalu maa yatarakabu min alkalaam ayuu ku yiri marka faa'iidada ay leedahay waxaa weeyaan dee isimkaasi asmaada marka usuul fiqhi laga hadlaayo wax cumuum faa'iideeya asmaal mawsuulada iyo nakira fi siyaaqi nafyi iyo wax idlaaq faa'iideeya nakira fi siyaqi ithbaat oo kale iyo maa yufiidu lkhusuus aclaamta oo kale iyo ayadoo way leedahay way soo gelaysaa darteed buu sidii naxwadii oo kale kugu kormaray mxuu ahaa alfaada kalaamka uu qeybsamo aqsaamu اlkalaami bictibaari madluulihi kalaamka hadda lagu qeybiye qeyb labaad marka laga hadlaayo kalaamka waxa uu kutusayo hadal baa meeshan yaala jumlo ah hadalka asaga ah dalaaladiisa kalaamkaa dalaaladiisa uu kutusayo dalaalada iyadaa ah marka kalaamka laga hadlaayo madluulaadka uu kutusaya qeybo leh markaasuu deena wuxuu toos u geli rabaa oo madkal buu ka dhigan rabaa dalaalaat alfaadkii qur'aanka iyo sunada iyo ku jiray ayuu madkl ka dhigan doonaa amar buu ka horreysiin nahyi buu kuxujisiin caam buu keeni khaas buu keeni marka wuxuu ku leeyay walkalaamu yanqasimu ilaa amrin amar waa keeni doonaa amar maxaa la dhahaa iyo amhiladiisa iyo waxa uu keenayay faa'idadiisa wa nahyin iyo nahyi wa khabarin iyo khabar uu keeni doonaa baab alakhbaar maa yaxtamilu sidqa walkadib buu ku dhihi doonaa waistikbaarin istikbaarku waa istifhaam hal qaama zayd iyo hal qaama cumar hal jaa moxamed iyo istikbaar istifhaamta loo jeedaa wayanqasimu ayda kalaamku wuxuu ayadana uqeybsamaa sida kuwaasoo kale loo qeybiya ilaa tamanin oo kale leyta oo kale leyta lana mila ma uutiya iyo laytani mitu qabla hada tamani wa cardin oo kale cardiguna waxaa weeyaan waa aalabu birifqin qof baad wax ka dalbaysaa si rifqi ah alaa tazuuruna alaa tatii cindana oo kale ayaad leedahay waa wax dhimrin qofka aad oga dalbayso waqasamin qasam qasamku waa xalafki iyo dhaarti wey wallahi la afcalana alkhayra wallahi la axdurana darsa wallahi la ajtahidana baa tiri maalan waa qasam kalaamku marka intaas u qaybsamaa ku yiri marka madluulka wax uu kutusaayo laga hadlaayo qaarkood way soo aruuriyaan waxay dhahaan ma yufiidu alab wama laa yufiidu alab bay qaybiyaan ma yufiidu alab wama laa yufiidu alab wax dalab faa'iideynaya dalabka dalabulficli ahaya iyo in wax la sameeya la dalbaya ama dalabu tarki ahaya oo nahyigii oo kale ama dalabu jawaab ahayo istikbaarki iyo istifhaamaadka ahaya iyo maa laa yufiidu alaba khabarkii oo kala ayana waa loo qaybiya marna waxaa loo qaybiya alkhabaru walinsha baa kalaamka loo qaybiya alkhabaru walinsha inshaha ama dalabi ahaado ama hayr dalabi ahaado hadda qasamka oo kale waa insha hayr dalabi nacam kuwa kale ee nahyiga iyo istifhaamta iyo taman waxaana waa insha dalabi ah calaa kulli xaal taqsiimaadka hadda waa wax naxwada iyo muxuu ahaa halkaas ku xidhiira weeyaane laakiin ka madkhal inaan ka gallo umaan rabnaa musanifka noogu keenay raxmat ullahi caleyh aqsaamu lkalaam biictibaari isticmaalihi haddana marka laga hadlayo meesha loo isticmaalayo kalaamka ama wixii loogu talagalay loo dejiyey ma loo isticmaalaya mise waa laga leexiyey kalaamka laba qaybood bu haddana uqaybsan inuu xaqiiqiya majaaz ba uqaybinaya marka laga hadlayo isticmaalka ma biictibaari isticmaalihi waxa loo isticmaalayo ma wixii loo dejiyey loogu talagalay marka horeba mise ma ahe waa laga gudbayo wax kale hadda loo isticmaalay marka laga hadlayo laba qaybood buu qaybsamaa wuxuu ku leeyahy musanifku wamin min wajhin aakhara qaybintii kalaamkan ku jiraaye wej kale iyo dhinac kale marka laga eego yanqasimu wuu qaybsamay kalaamkii ilaa xaqiiqatin xaqiiqiya wamajaazin buu uqeybsamay labadabaasaa kuu tacriifin doona falxaqiiqatu xaqiiqa waxaa la yidhaahdaa maa baqiya wixii ku haray fi listicmaali uu isticmaalka calaa mawduucihi meeshii loo dejiyey meeshii loo dejiyey in loo isticmaaluu baaqi ku yahay lagama sarfinin wixii loo dejiyey carab luqadeeda iyo afkeeda meesha ugu talagashay kelimadan yay taaganta xaqiiqaa la yidhahda waa hadda marka tacriifkaas waxaad moodaa alxaqiiqa luqawiya uu ka hadlaya lakin wuxuu haddana kuu sheegi doonaa inay xaqaa'iqdu saddex u qaybsami doonaan oo xaqaa'iq luqawiya iyo sharciya iyo curfiya ayay u qaybsami doonaan marka maa baqiya fi listicmaali calaa mawduucihi wixii loo dejiyey ee loo loogu talagalay allafd mustacmal calaa maa wudica lahu wixii loo dejiyey wii lafdi loo isticmaalo xaqiiqaa dhihi wa qiila waxaa la yihi tacriif kalu keenay iyo qiixid kale wuxuu ku yidhi ma stucmila wixii loo isticmaala xaqiiqa la dhahaa fiima sturixa calayhi wixii lagu heshiiyey min almukhaaabati ay cinda ahli takhaadubi ah, min almukhaaaba mukhaaba iyo mukhaaiba labadaba waa sheeg waa la qoray yani kuwa isla khidaabayo wixii ay ku heshiiyeen wixii loogu talagalay loo isticmaalo ayaa xaqiiqa la yiraha mastucmila wixii loo isticmaalo fii shaygii ustulixa caleyh lagu heshiiyey min almukhaatiba ay ku heshiiyeen kuwa isla khidaabayo ee fii istacmala bihi ahlu luqa cinda takhaadubihi saasaad dhigi karta ma istacmala bihi ahlu luqa ahluluqadu waxay u isticmaalaan ee ay kuwa iskuwa fahmaan fii takhaadubihim markay isla khidaabayaan ma istacmala bihi ahlu luqa fii takhaadubihim isku khidaabkoodii isla hadalkoodii iyo masuli aleyh min almukhaaabati isla khiaabida xaggeeda xaqiiqadii labada tacriif waa isu dhow yihiin laakiin midka dambe waxaad moodaa inuu ka caamsan yahay uu soo galaayo isilaaxaas kii sharcigahaa iyo kii luqawigahaa intaba waa soo galaya wlmajaazu majaaz maxaa la yihahda waa kii ka soo horjeeda xaqiiqada maa tujuwiza bihi waa wixii la gudbiyo wixii la gudbiyo tujuwiza lannahu majaaz ayaa laga hadlayay majaazkuna muxuu yahay wax la gudba la dhaha jaaza wuu gudbay yajuuzu waa gudbaya wax la gudbayo jaaza albaxra aw nahra marka maa tujuwiza bihi wixii la gudbiyey baa la yihahdaa can mawduucihi meeshiisi loogu talagalay meeshii loogu talagalay intii la gudbiyey meel kale oo meeshiisi loo sameey aan ahayn ayaa loo isticmaalay maa tujuwiza bihi wixii lagu banaystay ee loo gudbiyey can mawduucihi wixii loo dejiyey wixii loogu talagalay ee loo dejiyey meeshiisi meel aan ahayn marka u horeysa lagu dhawaaqo xaqiiqadii luqawigeed laado ka heli maysid kumana xumbaari kartid ismana qabanayso marka waxaad u baahan tahay inaad macno kale aad ku xumbaarto macnaha kale waxaa la dhahaa majaaz ba layihahda waad garanaysaa hadda xadiidkii nabiga sala allah alay wasalam markuu yidhi haweenkaa u gelina haweenka ajaanibta yaan loo gelin nin baa wuxuu yidhi afara'ayta alxamu ya rasuul allah afara'ayta alxamu ya rasuul allah rasuul allah dumaashi ka waran muxuu yihi nabig alay slam alxamu almowt oo markuu dumaashi guriga taga kow muu dhihi muu dhimani ya muse islaanti baa dhimani marka alxamul mowt xaqiiqadii dhimashadeeda geerida noogu xumbaari karaa waa maya waxaa loo jeedaa khatarta iyo sida aan looga foojignayn iyo siday simbirraxa u imaan karto iyo sidii shaydaanku uga faa'idaysan karo iyo sidii maaragtay khatar aan la filayna usabixi karto waa dhimasho iyo geeri oo kale wey dhimasho iyo geeri oo kale marka alxamlu lmowt markii la maxaqiiqa majaaz wey ah, majaaz weeyaan liannahu tacadara xamlu lafdi calaa maa wada caleyh wixii lafdiga loogu talagalay in lagu dejiyo lagu xumbaaro way adkaatay way adkaatay nacam wlxaqiiqatu xaqiiqa maxaa la yidhaahdaa xaqiiqa waa kuusoo sheegay waxaa la yidhaahdee meeqay u qaybsantaa ima luqawiya wa ima sharciya wa ima curfiya yani lafdiga loo isticmaalayo wixii lagu heshiiyey ama waxa weye wuxuu xaqiiqo ku yahay luqawi oo midkii hore bilowd sheekada ka bilaabatay luqada marki la dejinayo luqawi horeysi kadib sharcigii baa yimid markaas wa alfaad sharci ah ayaa yimid alfaadda sharciga ah ee shaygan loo isticmaalayo la dhihi mahayo asalkiisii baa laga soo guuriyo xaqiiqa maehe asagana meeshiisu xaqiiqa ku yahy sharcan buu xaqiiqa ku yahy alfaad waxaa jirta ayaguna wixii loo dejiyey intuu ka tegay curfigii iyo caadadii iyo taqayur alasmaan zamankii isbedelay dartiis ay dadku sidiisi aanhayn u isticmaaleen waxaa la dhahaa curfi baa la dhahaa marka xaqiiqadu imaa luqawiya xaqiiqa luqawiya wa imaa xaqiiqa sharciya wa imaa xaqiiqa curfiya mithaalan sheegna asalaat maalan nahno salaada xaqiiqadeeda luqawiga maxay ta loo dejiyay carab ay ku hadlaysay wxu diin ba ayna arkinba adducaa soo maha ducaa khalaas marka waa xaqiiqa luqawiya ayadaasaa la taagnaan ilaa la helo wax sharciaho ka leexiya wax sharciaho ka leexiya ilaa la helo marka wax sharciga ka leexiyo la helo markaasaa la sarfin karaa markaasaa la sarfin karaa nacam haddii marka sharcigii laga hadlo salaad maxaa la yihahda midnaqaana mashhuurka soo maaha aqwaasha afcaasha leh allahu akbar lagu bilowday assalaamu calaykum lagaga baxo ayaa la yihahda wa xaqiiqa sharciya xaqiiqa curfiya shay asalkiisii loo isticmaali jiray khilaafayo curfigii iyo caadadii dadka uu ka saacid aley ka badiyey ka badiyey mathalan addaaba aan dhahno addaaba yani daaba maxaa la dhaha kulu ma yadubu cala alardi xataa qur'aanka waa ku soo arooray wallahu khalaqa kula daabatin min ma faminhum man yamshi calى badnihi wa minhum man yamshi calى rijlayhi wa minhum man yamshi calى arbac soo maarti wax allaala wix dhul ku socdo ama caloosha ku siqo ama labaha ku socdo ama afar ha ku socdo daaba la yidhi xataa dadki daaba ah ay soo wada geli karaan nacam ina shara dawaabi cinda allahi suma lbukm aladiina ayib marka daaba la dhaha saasuu ahaa kadibna waxaa curfigiiba wuxuu noqday dawaat alarbac fardaha iyo dameeraha iyo waxa afarta ku socda ayaa daaba lagu magacaabay markii dambe daaba saasa curfigiibaa saa noqday nacam marka xaqiiqa curfiya ayay markaa noqonaysaa xaqiiqa curfiyay noqonaysaa ayb faa'idada hadda in hadalkan hadda kalaamka loo qeybiyo xaqiiqi iyo majaas iyo loo qeybiyo laga faa'iidaysana waxaa weeye tacaamulka nusuusta aan la mucaamilayno yaa waxay naga gashay inaan kala fahano alfaadan ma calaa maa wudica sidii lagu dejiyey ku socdaa ma sharcan ma curfi inaan ogaano curfigiiyo saga laftirkiisa sii qaybsami ma curfi caamaha ma curfi khaas curfi caam curfi khaasaa jira qolo walba curfi gaaraysi curfi caama laisla leeyahy haddii dawaat larbac loo isticmaalay daabada curfi caam u noqday haddana mararka qaar waxaa arkaysa curfi khaas hadda rafco oo kale ya rafaca naxwaley maxay tiri rafco maxaa waaye soo ciraabtii ma aha nasbadii iyo jismadii iyo kasoo inti ka so horjeeday so rafca maaha dayib xadiidka marka la imaadana rafc maxaa la yihahda rafci maxaa la yihahda almarfuuc maa la maa udiifa ila nabiy sala allahu aleyh ali wasalam soo ma sidaasoo kale wey marka waa xal dhaha curfi khaas curfi khaas ayaa layihahda qola walba curfigeeday leedahay marka faa'iidadaas inaan saan ola tacaamay nusuusta aan ogaano hadda xadiidkii gara nabiga alayh salaam qof hadduu ku yaro walaalkaa ah, ajiib haddii aadan soomanin cuntada cun haddaad sooman tahay maxaa layihi falyusalli soo maarti hadda falyusallidaas marka ma tii luqaweed maa kii sharcigeed ya kii luqaweed wey sharci hadda nin intaad gurigiisa ugu tuka laguma laha waad u duceynaysaa u duceynaysaa inkastoo nabiga sala allah alay wasalam uu ku tukaday guryaha saxaabada weliba intuu aqbalay oo ajiibay cuntadii cunay ah, haweeneydu xaaidad ahayd ma la furi karaa dalaaqeedi haddii la furo ayadoo xaaidada dalaaqeedii ma dhacayo mase ma dhacayo ya khilaaf bayna alculamaa soo saama waa laisku khilafsan yahay xaaidadu haddii la furo dalqadaa way dhici iyo ma dhacayso qaar ba waxay leeyiin waa dalaaq bidci ah oo xaaraama ah, fasaad buu faa'ideynaya wanah yaktadi lilfasaad fala ma dhacaya qaar waxay leeyihin war xaaraam ha ahaade waa bidco xaaraama ah. ismi baa dhici laakiin dalaaqina waa dhacay dalaaqina waa dhacay khilaafka maxaa keenay waxay isku khilaafsan yihiin lafdiga xadiidka cabdullahi bin cumar ku yimid falyumurhu falyuraajixha sameyn murhu waxaad amarta cabdullahi bin cumar baa gabadhii xaaskiisa furay iyada oo muxuu ahaa iyada oo eh, xaaida oo xayd qabta iyadoo xaaida oo xayd qabtuu furay markaasuu nabig alay slam usheegay cumar baa usheegay wuxuu yihi muru falyuraajicha gabadha amra soo ceshaday falyuraajicaha laskala qaaday marka oo qolo basi la adi falyuraajicahaa min almuraajaca alrajciya rajciya maxaa la dhahaa haweeney la furay oo hal iyo laba lagu furay oo ninkii uu soo cewa bacuulatuna xaqu biradihina tana loola jeedaa bay dheheen marka haddayna fureen soo ceshi soo ceshiso lama dhehen haddayna fureen soo cesho lama dhehen kuwan waxay dhaheen ma falyuraajicadaas ma aha rajciyadii ee waxaa weeyaan wax furan ma jire gabadha gurigeeda hala keeno gabadha gurigeedii halagu soo celiya la wada fadyu rajixa marka qolaba meel bay la aaday marka waxaana keenaya ikhtilaafka lafdigan hal huwa calaa xaqiiqatihi am huwa calaa majaazihi ayaa keenaya culummada way isku khilaafsan yihiin majaaska iyo xaqiiqada maxaa xaqiiqaa maa majaaz ma jira mise ma jiro eh, qaar baaba diidan o dheh laa majaaza fi lqur'an diidan culamo fara badan baa qabta ibnu taymiya ibnuqayim ay kamid yihiin qaarna waxay leyihin waa jiraa majaaz qaar waxay leyihin fi asma wasifaat asma ilah wasifaatihima wixii kale majaazka waa geli karaa calaa kuli xaal waa masala khilaafiya qaarkoodna ay leeyihiin khilaafka waa iska lafdi ay leeyihiin nacam haddii la yihahdo usluub carabi iyo haddaad tiraahdo waa eh, maaratay aad ku magacoodo majaazba isku meelin bay tegayaan qaar baa saaqab ibnu qudaamo kamid yahay fi rawda anwaac almajaaz majaazkii aan soo marray xaqiiqo iyo majaaz baan kalaam ku qaybinay anwaacdiisi walmajaazu majaazku ima an yakuuna biziyaada inuu ziyaado yahay lafdi ziyaada ah ku jira lafdigaa asagaa marka inaan xaqiiqadiisi aan lagu xumbaarin xaqiiqadiisi aan lagu xumbaarin oo lagu xumbaaro majaas lagu xumbaaro oo mase nuqsaana nusqaan inuu yahay ziyaada ayuu wataa ama nuqsaan buu wataa oo xadaf baa ku jira majaasulxadaf baa la yirahda aw mase naqlin meeshiisii inta laga naqliya loo yaqaanay ama meel kale loo isticmaalay falmajaazu aw isticaara ama isticaaro weeyaan falmajaazu majaaska cilmigan balaaqada ee cilmubayaanka la yirahda qeybta bayaanka bayaan iyo badiic iyo muxuu qaybsami jiray muxuu ahaa macaani bayaankaasaa kaa hadla falmajaazu majaazku biziyaadati majaaska ziyaadada sababteeda ku yimid mithlu qowlihi tacaala oo kale wey laysa ka milihi shay waxay leeyihiin tashbiihaas kaafkaasi ka milihida waa iska ziyaada lita'kiidi nafyi nafyu lmithli bay ta'kiidinaysaa ee ayada maaragtay calaa xaqiiqatia lagu fasiri maayo maaa hadii la fasiro waxaa ka dhalanaya macna baadila ka dhalanaya kaafka haddaad fasirto ood macnaha ku darto macna baadila ka dhalan muxuu yahay laysa ka milihi ilaahay milkiisaoo kale shayun shay ma jir marka maxaa sugtay ihbaatu mili lilahi baa sugtay wa huwa bail ilahay baa mili u sugtay isagoo kale inuu jiro laakiin miligaas ilaahay uu leeyahay oo kale ma jiraa tiri waxaad diideysa waa milu mili baad diideysaa ee mili marka ma diideysa saasay leeyihin mithlu mithli yaad diideysaa ilahay miligiisi ma diideysa laysa ka milihi ilahay mithligiisa kale laysa kamithlihi ilahay mithligiisa oo kale ma jiro marka kaafta marki la macnaayo weye marka waxaa loo laysa mithluhu umbaa loo jeedaa kaafka waa iska sila iska ziyaada waa iska majaaz marka waxay leeyihin laysa mithluhu shay ilahay oo kale maba jiro saasaa loo wadaa saas yaa saxa wاlmajaazu bالnuqsaan mithlu qowlihi tacaalى wasأl اlqarya qarya su-aal la aadiyey qaryaduna waxay ku dhacdaa dhismada iyo cumraanta iyo derbiyaha iyo guryaha yaa qarya la yidhaahdaa ayaduna ehel oo maaha in lala khidaabo saa darteed meesha waxbaa ka xadfanoo nusqaan baa ku jirtaoo ahlulqarya baa ku jirta marka waa noocoo anwaacda majaaz kamida oo almajaazu binuqsaan ayay yidhaahdeen wاlmajaazu binaqli asaguna kalqaa'iti fi ma yakhruj min alinsaan qaa'idka waxaa marka hore loo isticmaali jiray aslu luqaha iyo wixii xaqiiqadiisa waxaa loo isticmaali jiray alard almunkhafid almudma'in almunkhafid almudma'in min alardi dhulka hooseeya ee haddana ya siman ayaa waxaa la dhihi jiray haayid baa la dhihi jiray markaasay dadku waxay tegayaan meelahaasi qarsoona baadiyaha la iska xaja gudane meeshaa yar hooseysa ee eh, haddana simana een dhagax iyo diri adag aanan ahayn halkaasaa lagu xaaji gudano xaajada loo aadi markaasaa deedna maxalkii magacii uu lahaa yaa wixii degayay oo qaayidkii ah ayaa lagu magacaabay tasmiyat alxaali bismi lmaxali bay dheheen marka waxaa weeyaan waa nooc majaaska kamid ah oo la yidhaahdo majaasu naqli ah, waxaa la naqliyey makaankii magaciisii markaasaa wixii dhacayo korbagaayay ee saxarada ahaa ayaa lagu magacaabay wاlmajaazu biاlisticaara ka qowlihi tacaala jidaaran yuriidu doonaya an yanqada iraadada waxa caqliga leh iyo caqilka ama caqliga leh iraada ka suurowdaa insaankii baa lagu shabahay jidaar dhacaya marka insaan sii dhacaya iyo jidaar sii dhacaya waxay iska shabaheen qurbu اlficli waxbay bay samayn rabaan mar dhowo ah dhicitaan dhicitaan marka siduu jidaarkan u dhacayo kalinsaan aladii yuriidu an yasqud oo kale markay ku shabaheen marka isticaaray ku magacaabeen jidaaran jidaar yuriidu doonaya jidaar muxuu dooni markuu dhacoon buu alla arki marka yuriidu marka isticaara la wadaa iyo tashbiih weeyaan bay dheheen calaa kuli xaal waa hadal iska madkhal ah oo uu rabo un musanifka raximahu llahu kalaamka maadaama qur-aanka iyo sunadii ay yihiin kalaamu carab luqa carabiya ay kusoo degtay kusoo degeen inuu dalaalaadka kalaamka iyo qeybihiisi iyo calaaqayna la yeelan karto mxuu ahaa qur'aanka iyo sunada ayuu rabaa inuu kutuso hadduuse wuxuu bilaabay musanifka aham masaa'il dalaalat alalfaad dalaalaat alalfaad qur-aanka kariimka meeqaa amar ayaa ku sugan las amrayo waxaa sameeya waxaa sameeya xadiiska meeqaa ku sugan amarkaa isagaa marka muxuu ku tusayaa dalaaladiisa maxay tahay si loogu dabaqo axkaamtii sharcigeed ee waajibaadka haddaan soo marayna waa xaaraan loo yidhaahdo ama ma ahe waa mustaxab loo yidhaahdo maxaa dalaalada uu kutusaya amarka uu yahay marka dalaalaat alfaadka halka ka bilaabanaya oo kayfiyat listifaadati min hadi weeyaan si looga faidaysan laha nusuusta amar buu ka bilaabay oo wuxuu ku yidhi musanifka raximah llahu tacaala tacriifkii buu ku bilaabay wuxuu ku yidhi walamru amar istidcaau lficli ficil iyo samayn la dalbaya wey ficil iyo samayn baa la dalbaya istidcuu maxaa weeye siinta iyo taada waa dalabi manaa aalab istidcaa macnaahu aalab ah, dalab lficli unbay lamid istidcaau lficli macnaahu macnaheda maxay tahay dalabu lficli in shay la sameeyo ficilkuna waa iijaadka ma laga hadlaya ama ficil ha ahaado ama ha ahaado qowl wixii lagu amray in la eheysiiyo oo lagaa helo taasaa laga wadaa ama wax la samaynayo ha ahaado ficila wa aatu zakat hadda marki lagu leeyahay maxaa weeyaan istidcaau ficli bilqowl soo maha ficil baa laga raba inaad samayso zakadii aad bixiso ficilaan u samayso haddii lu yidhahdo wadkuru llaha kaiiranna istidcaau ficli haysiintii iyo keeniti alimaadki shayga aad la imaanayso laakiin qowlkaadii carabkaadi yaad kaga dhawaaqaysaa marka bilficlidaasi hadda waxaa loo jeedaa un aliijaad ehaysiin shaygii lagu amray ee lagaa dalbay inaad ehaysiiso ood la imaato bilqowli qowla lagu dalbo bilqowli qowl lagu dalbo marka amarka sidiisaba siiq waa siiqa qowliya shay qowli oo lagu hadlo weeye ishaaraadka ma soo galo xataa haddii mafhuumo tahay sidaa gacanta lagu yiraahdo sidaa lagu yiraahdo fadhiise laga wado soco laga wado afka gacanta lagu saaro aamus lagu leeyahay walow mafhuum ahaatee ishaaraadku ma soo gelayaan amar ma soo gelayaan fi istilaax istilax ma soo gelayaan marka bilqawli waa in qowl uu lagugu amro alamru istidcaaءu اlficli waa ficil la dalbaayo samayn shay bilqowli qowla lagugu amraayo miman qof ayaana la amrayaa huwa qofkaa la amraayana duunahu aamirka wax amrayo ka hooseeya duunahu duuna alamiri ka wax amraya ayuu ka hooseeyaa soo ma arti meeqa shee mesha lagu sheegay sheekh ko amarka maxaa la yidhi istidcaa waa dalab maxaa la dalbayaa alficil shay in la sameeyo soo maaha maxaa lagu dalbay eray iyo qowl baa lagu dalbay haye marka miman huwa duunahu ba lagu yidhi meesha marka waxaa jirta aamir iyo maamuur aamirka iyo maamuurka yaa koreeya aamirka koreeya maamuurkuna waa duuna alish dun aamiri maamuurka waa duna aamiri ka hoseeya ka hoseeya oo markii sideeda wax laisku sheegaayo ama wax lakala dalbaayo ayaa waxay u qaybsamaan inuu yahay shaygan aamirku inuu koreeyo oo maamuurkana u hooseeyo taasoo kale waxaa la dhahaa amar baa la dhihi cagsi hadday tahay oo midka maaragtay hooseeya oo maanta wax amraayo midka kore midkii kore midkii kore hadduu midkii ka hooseeyey wax amrayo maxaa la dhahaa amar baa la dhahaa kii hooseeyaa maanta siiqat amri la istima kii hooseeyey yaa siiqatu amri isticmaalaya wax wax amri iska dhigaayo oo kii ka koreeyey siiqatu amri ku wajahaya maxaa la dhihi ducaa iyo su-aal yaa la dhihi a haddii ilaah y ducaa haddii kale su-aal dada su-aalinayso ayaa laleeyahay dayib qof kula siman baad yaad amar ku wajahday maxaa la dhahaa iltimaas iltimaas ba la yirahda hebel waxaa sii hebel waa si ma amraysid iltimaas ba la yirahda nacam kan marka waxa weeyaan amarka sidiisuba waa inuu yahay miman huwa duunahu aamirka mid ka hooseeya waa inuu yahay wax la dalbayo inu wax sameeyo istidcaau lficli ficilkii in la dalbo bilqowli qowla lagu dalbo mimanna laga dalbo huwa asaguba duunahu midka wax amraya ka hooseeya calaa sabiili lwujuubi waajibnimana lagu dalbo ah, halkaa wuxuu dalaq yihi musanifka dalaalat lamri amarku muxuu kutusiyaa ma waajib buu kutusaa ma amar buu kutusaa ma ibaaxu kutusaa ma tahdiid buu kutusaa marka wuxuu kuleeyahay tacriifkii buu ku darayba calى sabiili اlwujuub ah, amarku wuxuu faa'iideynaya waajibnimo ah, halkaa markaa wuxuu saarayba manduubkii buu saaray walidalika qaar culamada kamid waxay leyihin laa daaciya fi dikri hadi lafda lafdigan asagoo calaa sabiil wujub in la sheego waxba kuma jirto liannahu amarkii buu saaraya amarkuna waa cafwan lanna wuxuu saaraya nadbigii iyo sunadii iyo manduubkii buu saaraya manduubkuna waa maamuur manduubku waa shay daacaa oo lays amray marka waa lamray amarkii buu soo geli laakiin amarkii baa wxu qaybsama labo amar ilzaamiya iyo amar hayr hayr ilzaamiya marka amarka ilzaamiga ah waa waajibka amar hayr ilzaamna waxa weeyaan waa nadbiga waankaa soo marnay markaan la tacriifinaynay waajibka iyo manduubka maa yuhaabu faacilu wayucaaqabu taariku marka saas ku kala duwan yihiin wailaa haddii la yidhaahdo amarkiiba ha laga saaro manduubkii de waxaa weeyaan meeshaasi qasuur baa kusugan bay leyihin <clears throat> marka lakin musanifka wuxuu ka hadlaya calaa sabiil wujub markuu leeyahay waxaa loogu ta'wiiliyey in loola jeedo la yidhahdo musanifka wuxuu ka hadlayaa amarkii mutlaqa ahaa amarka mutlaqa ah ee wax qariina ah aan la soconin oo saarifa ah ayna jirin mutajarad can alqara'in kanuu ka hadlaya musanifka alistidcaau istidcaa lficli bilqowli biman huwa duna cala sabil wujub wasiiqatu daallatu calayhi ifcal marka waxaan inuu amar yahay si loo ogaado waa in siiqa la helo alfaadii alfaadii tusaysay waxaan inuu amar yahay kadibna macnihii laga qaadanaya amarka oo uu qaybsan uu ka hadlaya siiqadiisu waxaa wayaan ku yidhi alay ifcal ah, ah, ifcal oo kale marka de ifcal iyo ifcaluu iyo ifcalii iyo intaba waa soo wada gelayaan siiqada hadda ifcal ee musanifka uu ku yidhi keligeed buu ka dhigay uu ku magacaabay siiqat lamr inay tahay laakiin wuxuu keligeed u sheegay musanifka wuxuu ka wadaa waa umu siyaq siyaq lamr way fara badan tahay siiqooda ugu muhiimsan ee ugu horeysa ee umu siiqa la yihahdo middaa wey wa ilaa keligeed maaha waxaaba soo geli kara almudaaric almaqruun bilaam ah, mudlaam lala xidhiidhi laam alamr maa maxaa kamid a mila ya eh? oo kale wey nacam waxaa soo galay almasder aladi yanuubu can <coughs> ficl amr masderka ficil amarkii naaibka ka ah fadarba ariqaabi ah, fafidyatun fanadiratun fataxriiru raqabatin waxaasoo dhan ba waxaa weeyaan iyaguna amar baa soo gelaya waxaa amarka soo gelaya lafdu اlamri sariix in allaha yaamuru bilcadl yaamuru amarki baa lagu dhawaaqayba in allaha yaamuru bilcadli waxaa soo gelaya farada iyo wajaba iyo kutiba iyo kutiba calaykum الsiyaam bimacnaa waajib baa laga hadlaya waxaa laga hadlaya waa amar baa laga hadlaya marka eh, siyaqdi siyaqdi siiqat اlamr ayay kutusaysaa kutiba marki la yihahdo in wax lagu amraayo inuu yahay bay tusaysaa nacam wa hiya siiqatu lamarka cinda aliطlaaqi markii laiska sii daayo oon wax lagu xidhin wa tajarudi laga badhaxtiro laga dhartiro can ilqariinati shay qariino ahoo kawaajibkii ka sarfinaysa markii laga dhartiro oo qariino ayn la soconin tuxmalu waxaa lagu xumbaaraa alayhi cala lwujuubi tuxmalu waxaa lagu xumbaaraa alayhi ee cala lwujuub soo kuma soo dhihin miman huwa dunu cala sabiili lwujuub marka calayhidaas waxay ku noqonaysaa cala lwujuubi ku noqon marka wuxuu kuleya wahiya siqatu lamri kaasi markii lafdiga intay gesho loo isticmaalo cinda aliطlaaqi laiskana ilaaqo waxba lagu qeydo lagu xidhin watajarudi can ilqariina qariinana ay ka dharbeesho oo wax qariinooo saarifa oo ka leexinaysa waajibnimada oo sunanimo iyo aysan jirin tuxmalu waxaa lagu xumbaarayaa siiqadaasi caleyhi cala lwujuubi baa lagu xumbaari waajibnima lagu xumbaari wuxuu ka hadlaya alamru almutajarad can ilqaraain yufiidu maada yufiidu lwujub waka soo ma artid marka qaacida aad ka soo baxsatay marka u horeysay lafdigii dalaalaadkii baad ogaatay amarka waxaa kutusaya lafdigan inu lafdi amar yahay siiqadii baad ku ogaatay kadib baad deena waxaad saartay xukunkii oo ah wujuub kadib baad qaacido u samaysay oo waxaa tiri alamru lmutajarad can alqaran yufiidu lwujuub marka waxaa weeyaan waa adiladii kayfiyat listifaadati min anusuusti bay soo gelaysaa qawaacidii adiladeeda dhinac baa ka soo gelaysa nacam qariino marka hadday jirto laakiin qariino hadday jirto wax tusaayo amarkan hadda inaan waajibi loola jeedin marka adee saarif buu noqonaya saarif buu noqon qariinada culmad wuxuu qaybiyaan qariina eh, daakhiliya iyo qariina khaarijiya ayuu qaybiyaan qariina daakhiliya iyo qariina khaarijiya haddii naska laftirkiisa qariino la socoto meesha ay taalo oo ka leexinaysa amarkan wujuubka waa qariina daakhiliya hadduu ka baxsan yahayoo naskan isaga amar buu tusay wax saarifa ooma hayno laakiin daliil kaleoo khaarij aan u helay oo amarkan isaga inun waajib ahayn tusaayo ayaddu qur'ankeed maxay fi suurati almudaayan waashhiduu idaa tabaayactum soo ma waa amar amarka wax saarifoo aayadda ku jira ma jira ya waashhiduu idaa tabaayactum ya daliil khaarij allah ayaa nabiga alayh salaatu wasalaam oo intuu wax gatay aan qofna makhraati gelin qofna makhraati ah aan u yeerano kaale makhraati ii noqo aan dhihin marka amarka asaga ah qariino khaarija ah loo helay qariino khaarija ah ayaa loo helay ayb ilا ma dla الdliil عlى اlmuraadi minhu الndbu عlى ana اlmuraada minhu الndbu aw اlibaaxatu fayuxmalu عalayh waa ka marka sawaarifti ilaa maa dala wixii tusa mooyeen tuxmalu caleyh waajib baa lagu xumbaari amarka soo kuma dhihin ilaa maa dala daliil wuxuu daliilku tuso calى ana almuraada minhu muraadka laga leeyahay amarkan annadbu inay sunanimo loola jeedo waajib aanan ahayn aw ilibaaxatu in loola jeedo suna ibaaxa iyo wax iska banaan fayuxmalu caleyh waa lagu xumbaaraya marka waa lagu xumbaari kol haddii markaa lakeele helo saarif tusaayo inay sunno iyo nadbi ay tahay fakatibuuhum baa layidhi dadkii mukaatabiinta maa fakatibuuhum marka waxaa la raaciyey in calimtum fiihim khayra marka shardigaasaa lagu xidhay inun marka waajib mutlaqa un ahayn baad garanaysaa waajib mutlaqa inuun ahayn marka qariinaa la helay min alwujuub ila nadbi ayagoo ibaaxa ana ayadana way jirtaa waidaa xalaltum qur-aanka waidaa xalaltum muxuu leeyidhi fastaadu markii la yihi xurima alaykum xurima calaykum sayd lbari maa dumtum xuruma laa taqtulu sayd wa antum xurum nahyigaasaa horreeyey markaasaa waxaa leeyi waidaa xalaltum fastaadu hadda waidaa xalaltum in la ogaadho amarkaas lis amray ma wujuub buu faa'ideynaya maya saarif baa la hayaa ma saarifka la saarifka waxeeyaan alamru bacda annahyi yufiidu alibaaxa almru bacda annahyi yufiidu alibaaxa haddii shay lis amro nahyi baa ka horeeyey waxaa laska reebay kadib baa lays amray waxna waxaa weeyaan ibaaxuu isku wareejinaya ibaaxuu noqonaya qaarkoodna waxay leeyihiin yacuudu ilaa maa kaana calayhi qabla qabla nahyi ayay qaar raadaan min masaa'il اlamri meesha musanifka wuxuu ka hadlayaa masaa'il amarkaa aan kasoo hadalnay un xumbaarsanoo waxyaalaha dalaalaadka ee uu amarka ku tusiyo ee culamada qaarna isku khilaafsan yihiin ayuu halka gelaya muxuu keeni karaa amarka wujuub faa'iideeyaa haddii saarif aan loo helin waan soo marray ta ayada amarku haddii laiska ilaaqo wujub iyo in la sameeyo ayuu faa'ideynaya waxaa kaloo masale kale oo amarka raacsan baa jirta wuxuu le walaa yaqtadii takraar walaa yaqtadii amarku ma keeno atakraara in lasoo celceliyo cala saxiixi qowlka saxiixa saas ku sida saxiixa a ah, takraar ma faa'ideynay waa masale khilaafiya ah, culmada isku khilaafsan yihiin qaar waxay leeyi eh, eh, yaqtadii atakraar laakiin qowlka mashhuurka ee saxiixa suu kuu sheegay ayaa eh, waxay tahay laa yqtadي takraar in lasoo celceliyo calى صaxiixi sida saxiixa nabiga alay slm xajkii isagoo jooga saxaabi wuxuu yihi ya rasuul allah xajka welilah ala xajulbayt markuu dadka uu nabiga al u sharxayo ya ayuha nas in allah qad farada calaykum xajan faxuju faxuju ilahay xaj buu nagu farad xajiya ayaa wuxuu yihi afi kuli caamin ya rasuul allah nin baasaa yihi ya rasuul allah afi kuli caamin masanad walba markaasuu nabiga alay slam wuxuu yihi low qultu nacam lawajabت walama stadactu haddaan dhihi lahaa haa waa inugu waajibi laheyd lo qultu nacam mayna karteen laakiin nabiga alayh salam halkaa muxuu ka ishaarayaa haddaana aniga aan waxba inii sheegin riwaaya kale ku daray daruuni ma taraktukum waxaan aniga inii sheegin faraha ka qaada shaygii marka uu nabigu ina amray ama sharcigu una amray waxba soo celcelin dhowr jeera ma keenaysa haddaan daliil kale oo tusaayo in lasoo celceliyo aan lahaynin halkaa marba ku dhici walidalika xajku yajibu fi lcumri kam marad hal mar buu eh, cumrigaada waajibaya xajka hal mar buu waajibaya laakiin haddii shaygan lays amray wax lagu xidho shardi oo kale iyo cilo iyo qaraa-in iyo hadii lagu xidho kulamaa shardiga ama ciladaa la helo de isaga markaa waa caddi waa in la imaado waa in lala imaado tikraar markaa faideen wain kuntum junuban maxaa la yidhi wain kuntum junuban fataharu soo maarti mar allaala markii jinaabo kugu dhacdo daharo qaado ah, markaasa waxaa weeyaan shardigaasa ku xidhan walaa yaqtadi takraara calى saxiixi sida saxiixa ah ma keenayo ilaa idaa dalla daliilu daliil inuu ku tuso calaa qasdi takraar soo celcelin loo qastaayo oo shardigii iyo ciladii waxaa sheegayna wey walaa yaqtadi lfawra waa masale kale amarku ma faa'iideeyo fawr yacni in la fuliyo shaygii ma'muurkaaya lais amray ma'muur bihigaha in markaaba la fooliyo la fuliyo oo fawran loola imaado ma keenayo lagamana maaratay lagama fahmaayo laa yqtadii ma keenaayo oo laga faa'iidaysan mahayo amarku alfawra deg deg yani in shaygii ma'muuru bihi barkaba lala imaado ayadana waa masala khilaafiya culmada isku hayaan qaar baa waxay qabaan laa yaqtadii lfawrkaas qaar baa qaba culamada kamida fuqahada waxayna leeyihiin nabiga caleyh salaatu wasalaam markuu laga hadlayey qadaha qadaha bisha shacbaan buu in badan soomi jiray marka caaisha radia allahu canha maxay samayn jirtay bishii ramadaan maalmihii caadada ay ku dhacday ee afuurtay goormay qadayn jirtay sanadka aakhirkiisa shacbaanti bishii ramadaane kale soo dhaw marti shacbaantaasay qadayn jirta hadduu ahaan lahaa amarku fawr uu ahaan lahaa iyo in markaaba lala imaado yaa shacbaan mayna dib dhigteen soo marti tarakhi dib ooma dhigteen xajkii oo kale soo deliishanaya nabiga alayh isalaatu wasalaam xajkii oo waajibay sanadkii lixaad cinda alqaa'iliina bihi kuwa qorada saaleh wa atimulxaja oo cumrat xudaybiya eh, soo degt ayay qaarkood qabaan marka maca dalik sanadka tobnaad buu nabiga xajiyey saxaabadiina sanadka sagaalaad buu amray tarakhi buu faa'iideyn niزac baa ka jira iyo eh, cadamu marata tasliim culamada iskuma waafaqsana halkaas niqaash baa ka jira lakin waxaan ka hadlaynaa qolada qabta fawr iyo deg deg ma ahe waa taraaki amarku ayaa marata laga qaad adiladooda wey qoladale ma ahe war fawr weeyaan adila caqliya iyo naqliyaba way deliishanayaanoo nusuusta caamka ee israaca iyo deg dega wasaaricu iyo saabiqu iyo eh, fastabiqu lkhayraat iyo ayay deliishanayaan iyo nabiga sala allahu aleyh wasalam markuu amray cumrat alxudeybiya neefkii gowraca uu yidhi howlaha hadyada gowraca halkaan ku xalaaloobaynaaye um, waana noo diida inaan maka gallo halkaan ku xalaalooba markuu nabiga alay slam amray way ka istaageen diriba maynan dhaqaaqin rasuulku waa carooday qadabka nabigan maxaa keenaya shay waajib ah ayay marka saxaabadii ka daaheen a in marka fawr loo dhaqangeliyo amarkiisa waajib weeyaan waa waajib saasay marka qaar kan qalana ay leeyihin laakiin sida ixtiyaadka ah waxaa weeyaan shaygan haddiiba lagu amray inaad la imaatay si dhaqso ah liannahu maniyada iyo geeridu war ooma haysid goortay ku qaban doonto dhaqaalaad hayso ma aha hadaahina xajka aad a waajib zakaa kuu waajibtay markaaba bixi salaadii baa la aadaa awel waktiga ka tuko inkastoo ilaa akhirka waajibka waajibka ka hadlaya de waajib muwasac iyo mudayac xagga waktiga ayuu qaybiyaan laakiin iska dadaal iska dadaal wax imaan doona iyo wax ku qabsan doona midna war ooma hayside ayib masale afraad buu ka hadlay wuxuu leeyahay masalada koobaad kasoo hadal wuxuu alamru yufiid lwujub sameen masalada kale amar ku tacaluqda waxa weye hal yaqtadi takraar aw laa yaqtadi takraar musanifka wuxuu rajaxay inuu takraar in ba lagu soo celceliyo wixii hal mar lagu amray inayna waa ayna keenaynin ilaa la helo daliil tusaaya mooyeene masalada saddexaad laa yaqtadi lfawr deg deg markaaba in lala imaado taraakhi baa suuroobi kara masalada afraad waxa weeyaan wاlamru biiijaadi اlficli amru bihi wbima laa yatimu اlficlu ila bih waa qaacidadii mashhuurkeeda fiqigeeda aheed ma laa yatimu اlwaajibu ila bihi fahuwa waajib wاlamru amarka biijaadi lficli shay ahaysiintiis iyo laimaadkiis lays amray amrun bihi horta shaygaas waa las amray oo amarka asagaa uu ku dhici wa bimaa shayna amarkii uu ku dhici laa yatimu lficlu ficilkii laymow lagu yiri aanu taab noqonaynin ilaa bihi in lala imaado mooyaane wixii in shayga lala imaado mooyane ficilka inu taab noqonayninna amarkii wuu ku dhacaya lafdiga amarka ehe lis amray la imaw lagu yiri inaad la imaatana wuu ku dhacayaa amarkan wixii mukamal maarata ah, wasaaishaha ujeeda wasaaishii ay ku suuroobi laheed iyo sidii ay ku dhamaystirmi laheedna in la raaciyo lala imaado ayadana waajib wey hadda maalan weysaa lagu amray salaad tukaa lagu yii salaadana waxaa shardi looga dhigay weys weysadana biyo ayaa la rabaa biyihii inaad raadsato oo dalabto oo soo gadato oo aad u sacyiso waxa weeyaan waxay noqonaysaa wasaa'il bay noqonoo maqaasida oo weysada iyo salaada iyo kuwaasay ku xidhan tahay alamru bishayi alamru biijaadi اlficli amrun bihi asagaas lisamray weysadaa bafel waa ku dhacay wa bima laa yatimu lficlu ila bihi wixii ficilkii oo weysadii una taam noqonayn ilaa bihi in lala imaado mooyaane biyihii lala imaado biyihii lala imaado marka la dhaqaayo wejigii oo kale ma laa yatimu lwaajib illa bihi fahuwa waajib wejiga in la dhaqaa lisamray inaad qeyb madaxii kamida aad raacisana waa waajib liannahu wejigii inaad ku koobto biyihii aad gaadhsiiso waxaa laga yaba inaad ka gaabiso marka shaygii waajibkaa ma taam noqon karo ilaa shay aad la imaato ka baxsan bma laa yatimu lficilu ila bihi isagona waajib wey kalmri bisalaati waa ku mithaaliyey salaadii baa las amray amrun amar weeyaan biahaara haddii salaada wa salaad lagu yihi salaadaas waad amran tahay waa lagu amray waxaana lagu amray oo ku amran tahay dahaaradii salaada inaad la imaato dahaaro qaato lanna salaadii maba saxayse dahaaro la-aan amrun amar bidahaarati lisamraya amarkaas soo geli almuadiyati dahaaradii almuadiyati ilayha salaada ku gaarsiinaysay ee salaada ku gudanaysay waidaa fucila masale afaraad buu gala masharaado ku khatima wuxuu ku yidhi waidaa fucila haddii la sameeyo maxaa la sameeyey ya amar maa la sameeyey mise mamuur baa la sameye mise mamuuru bihi baa la sameeyey mamuur bihigii waidaa fucila haddii ma'muuru bihigii wixii samee lagu yidhi samaysay haddii la sameeyo thamarada iyo natiijadii wey marka maxaa ka dhalanaya kharaja alma'muuru qofkii ma'muurka aha ee la amray wuxuu ka baxayaa can alcuhdati xilkii iyo mas-uuliyaddii xilkii saaraa iyo bara mashquulkeed waa ka dhabaxaya yani baraa dhima bu ah, cuhdadii iyo xilkii saaraa iyo xisaabtii dul saareed iyo takliifkii waa ka dhacaya waa ka baxaya salaadii tukaan lagu yiri waa tukatay khalaas dimadaada waa beri ilaa sukaa ay ka imaato salaad kale ilahay ka imaato waxa wey tan waa hamarada wey hamarat alamr haddii maamuur bihi la timaado maamuurkii qofkii la amray maamuurka ahaa waa ka dhacaya man yadkhulu fi lamri wanahyi waman laa yadkhul masale kale u galay oo ah haddii amar uu yimaado amarkaas yaa soo hosgelaya yaanse soo hosgelayn oonan kudhex jirin ku jirinba yadkhulu waxaa geli fii khitaabi illaahi tacaala ilaahay khitaabkiisa uu dadka uu la khidaabay ee awaamir uu dul saaray ee wax u amray waxaa amarkaa iyo khitaabkaa soo hosgeli almu'minuuna mu'miniinta kuwa mu'miniinta ilaahay rumeeyey way soo gelayaan dukhuul awali ah ayagaas ay muntaficiin oo ka faa'iidaysanaya oo thawaabkii ajirkii oo cuudadoodii iyo xilkoodii iyo mas-uuliyaddooda u ka dhacaysa hadday la imaadaan marka muminkii baa soo gelaya muminkii marka uu yidhi waa soo gelayaa ayuu qolam asxaabulacdaar ah ayuu ka reebay oo wuxuu ku yidhi wasaahiyi qofka naasiga ee halmaansan saahigu waa naasigi halmaansanaa ee ku jiri iyo wasabiyu ilmihii yaraan qaan gaarin iyo walmajnuunu majnuunkii qofkii waallaa hayru daakhiliina kuwa soo geli maaha fi lkhiaab khitaabka soo gelayaan waa goorma maadaama alcudru qaa'im calayhim intuu cudurka qaa'im ku yahay baa loo jeeda ee maaha khitaabkan ayagu shaqaba kuma leh hadhow hadday caafimaadaan waagii lala hadlayay dadka anaga waan jiraneyn iyo dhallinyaraan qaangaarman ma dhihi karaan macnaha saas maha waxaa loo wadaa inta ciladan ay haysato qofkan waa naasi waa yahay man akala aw shariba naasiyan falyutima sawmahu fainama adcamahu allahu wasaqaah cuntu isku daldalay isku cabay isku cuntay isagoo sooman waa halmaansan yahy halmaan baa ku keenay sooma qofka markaa ma soo gelaya marka ayada uu halmaansan yahay uma atimu siyaama ila leylidii arrintaa uu samaynayo ma soo gelayso ma soo gelayso nisyaan baylan ku jira isla quman yahay maba oga waxaasba inii yara sabiga isaguna sidoo kale a majnuunkii waa sidoo kale ilaa uu sabigii ka qaangaari majnuunkiina uu ka caafimaadayo nusuusi shareecada weeye de xataa rafac alqalam can halaath naaimka xata yastayqi an sabi xataa yakbur yaxtalim wa can majnuun xataa yafiiq nisyaankana waxaa weeyaan in allaha eh, ummaddeeda wuxuu ka dhigay an alkhata wanisyaan wama stukrihu caleyh wixii lagu khasbay iyo nisyaankii iyo khaطa'ii iyo waxo dhan waa laga koryeelay wاlkufaaru gaaladii mukhaaabuuna marka mu'miniin uu ku yidhi meeshaa waxaa soo gelaysa awa gaaladii ah, khiطaabka ilaahay maku dhacaya mise kuma dhacayo wuxuu ku ley wاlkufaaru mukhaaabuun waa lagula khidaabi bifuruuci الsharaa'ici ama bifuruuci الshariicati shareecada iyo sharaa'icda furuucdooda salaadihii iyo soonkii iyo zakawaadkii iyo arrimahaasi iimaanki iyo tawxiidki iyo usuushi mooyeene furuucu shareecana waa lagula khidaabaya wa rubama waa lagula khidaabi laa tasixu aynan asaxaynin furuucu shareeca ilaa bihi in lala imaado mooyeene furuucu shareeca miyaa asaxaysaa ilaa biityaani lislaami islaam in lala imaado mooyeene salaad miyaa asixi waa maya marka furuucu shareeca oo salaadiana waa lagula khidaabaya way soo gelayaan wixii ay salaada ku asixi laheed oo islaamnimadii ahna waa lagula khidaabaya marka waxaa leedaha war islaam salaadna waa lagu leeyahy tukaan laleeyahy saasuu marka ka wadaa laakiin hadda macnaheedu ma aha in gaalada dee salaad intii la yiraha haduu tukada ay ka ansixayso ah, salaad hadduu tukado kamama ansixaysaba sadaqa hadduu bixiyo sadaqada kama ansixayso wamaa manacahum an tuqbala minhu nafaqaatum ilaa anahum kafaruu billah yani nafaqaadkooda waxaa iyo sadaqaadkooda iyo salaadooda waxaa diidaya kufriga gaalnimada ee waxaa weeyaan masaladan waa masalo thamaradeedu ay imaanayso aakhiro aakhiray khaas ku tahay adduunyada hadda gaalada soo orda salaad baa jooga dareera war tukada masaajida aada dhihi mayno laakiin aakharo markii la gaaro towxiidkiina waa loo qabsanaya shareecadii usuushii furuucdii iyo salaadihii ay ka tageen iyo zakawaadkii ay ka tageen iyo xajka ay ka tageenna waa loo qabsan sidaas darteed buu musanifka wuxuu kuleeyahay aayaddan qur-aanka ayuu usoo deliishaday in aakharo loo qabsan doono marka wuxuu leeyahy alkufaaru mukhaadabun min furuuci sharaa'ic wbimana waa lagula khidaabaya laa tasixu ayna sixaynin sharaaicda furuucdeedu ilaa bihi in lala imaado mooyeene wahuwa islaamu weye sheegaas ay ku xidhan tahay furuucdu liqowlihi tacaalaba u daliila uu ilaahay yidhi qaaluu waxay markii la yidhi ma salakakum fi saqar war naartan saqaraad ah maxayna geliyey maxay ku jawaabeen qaaluu lam naku la nusaliin walam naku nudcimu miskiin wakunaa nakhuudu intaba furuuc wey ah, marka towxiidkii ina ka tagay kuna nukadibiyo marka waa usuushii way ka tagay laakiin shareecadii furuucdeedii bay ku calacalaayaan oy leeyihin waxaanana qabsaday oo sidaasaan eh, falaa sadaqa walaa sala walakin ka kuwa nusuustaasaa loo daliishanaya marka qaar culimadka waxay leeyihiin wax weyn oo kusii jira masladan ma sii laha kol haddaaban hadda sameeya la dhehaynin hadday sameeyaanna aan lagaba aqbalaynin bale xataa markay soo islaamaan salaadihii ay ka tageen qadaya aan la dhehaynin xadiidkii camar binu caas markuu nabigu yimid alayh salaam baycada uu yidhi waan kula mubaayacon gacantii buu ceshiday warwa maxa markii la yiri wuxuu yidhi ilaa lay dhaafo wixii dembiahan soo galay soo maogid ba li alayh salam yahduu maa qabla islaamka wixii ka horreeya dhan baabiin soo maogid ba la yidhi marka eh, waxba qadaya xataa lama dhahayo marka haddaanan qadaya xataa la dhahaynin wax hadda markaa laiskaga sii daaliya male ama aakharo arrintiisa waxa weeyaan gaar bay u suuran tahay oo gaar bay u taallaa hal ilamru bishayi nahyun can didihi masale kaloo keenay in amarka iyo nahyigu waxa la yidhahda mushaabara bayna alamri wanahyi midkan dalaaladiisa waxa uu ku tusaayo naqiidkiisana ka kale uu ku tusaayo kan wuxuu ku tusi cagsigiisana ka kale ku tusaayo ayib wاlmru bishay shay lays amray oo waxaa sameeya laysyidhi oo siiqatu lamri ku yimid nahyun reebitaan iska nahiyey weeye can diddihi shaygaa ma'muurka didkiisina inaad samayso waa lagaa reebay almru bishay shay baa lagu amray inaad la imaato nahyu waxaa la nahiyey marka can didihi shayga asaga lagu amray didkiisi oo in laga tagaa waa lagaa reebay wa nahyu nahyi cani shay shay lagaa reebayna amru waxaa lagu amray bididihi shaygaa lagaa nahiyay didkii baa lagu amray oo inaad samaysa ah soo maarti haddii maalan lagu yidhaahdo waxaa lagu yihi qif baa lagu yihi istaag qif soo amar maaha amarkaas lagu amray didkiisi muxuu yahay ya maya adoo socda kama hadleen adoo iska fadhiya qof lgu yiri istaag baa waa istaagtay haye maxaa marka maxaa markaa nahy lidkiisa muxuu yahay fadhigii baa soo geli waxaa soo geli chiefki baa soo geli soo maarta marka qif haddii lagu yidhaahdo hana fadhiisanin hana saaxanin bay ka dhiganta alamru bishay nahyun waxaa laga reeba can didii baa laga reeba weliba waxay dhahaan amarka xoog badan oo alamru bishay nahyun can jamiici aldaadi aldaadiis oo dhan hadda firi qif markuu lagu yidhi hal shaya laguma diidin wixii kasoo horjeeda qif oo dhan baa lagaa reebaya istaag baa lagu yihi fadhiisanin jilbi joogsanin hasaaxanin intaba soo wada gelaysa laakin nahyigii wannahyu can ishayi amrun can waaxidi min awdaadihi ah, annahyu can ishay amrun can waaxidin min awdaadihi hal didkiisa kamid oo on baa lagu amraya maala haddii lagu yirahdo laa taqif ha ah, ha istaagin ba hadda lagu yiri maxaa laga nahiye laga reebay alwuquuf soo ma istaag baa laga reebay ayib maadan istaagine laakiin maxaa samaysay waa iska fadhiisatay ya laa taqif baa lagu yidhi marka haddii laa taqif lagu yiri macnaheedu ma aha ha saaxanin ha fadhiisanin midna ma soo gelayso yani wuquufkan baa lagu diidan yahay laa taqif baa lagu yidhi naam marka haddii aad iskuma la dari karti inaad fadhiisato saaxato hal mara marka mid mid unbaa ku filan mid hadaad ka imaata iska dhas mid kale waxaa weeyaan waa waxba kuma saara qur-aanka kariimka ah yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu soo mahen fahbutuu maxaa la amray amrun bithabaat fi lmacraka soo ma waxaa la amraya in la sugnaado dagaal markuu dhacayo maxaa ka soo horjeeda marka nahyun can diddi wahuwa in la cararo sooma firaar walidalika cararkii maxaa lagu xumbaaray nabiga alay isalaatu wasalaam toddobadii muxuu yii sabcu lmubiqaatka maxaa kamid ahaa watawali yowma zaxfi baa kamid ahayd marka nahyun can dididaas bay soo gelaysaa saxaabada nabiga alay salaamna way ka fahmeen arrinta uslubkaas uslub ay fahamsanaayeen buu ahaa xadiidkii zayd bin arqam radia allahu canhu wuxuu leeyahay kunaa natakalamu fi salaat annagoo salaada ku jira iska hadli jiray qof baa imaanaya tukanaya kubaa u imaan meeqa dhaaftay ragcadood intaas dhaaftay uu soo dhafsan uu soo gaargaari waa lasweydiin su-aala lasweydiinaya oo salaada lagu jiro salaadina waa la wadani kuna natakamu fi salaad markaasaa waxaa soo degtay qowluhu tacaala xaafiduu cala salawaati wasalaati lwustaa waqumuu lilahi qaanitiin ma amar baa meesha ka muuqda mise nahyiba ka muuqda waqumu lilahi qaanitiin ma amar baa siiqat lamr miya mise siiqat nahy siiqat lamr sooma ayib saxaabigu wuxuu leeyay marka fa umirnaa bisukuuti wa nuhiina can ilkalaam waxaanana amray inaan aamusno waxaana naga reebay soo maarti inaan hadallaan naga reebay reebidda lagaa reebay xagga ku jirtaa sukuudka lagu amray ee amarkaa nahyun can diddihi wahuwa alkalaam wanuhina can alkalaam saada ka fahmin weyn ayb qaala almusanifu raximah llah annahyi wax yar wey waa sraacinaynah kitabka waxaan rabaa rabnaa inaan lix jalso ama shan jalso meelaha kusoo aruurino subax dambe iska dhamaado eh, inuu na sii saarnaado ma rabno annahyu nahyibuu ku saabsan yahi tacriifkii buu ku bilaabay musanifka raximah llah wuxuu ku leeyahay wanahyu nahyi istidcaau tarki ah, amarka muxuu ahaa istidcaau alficli soomaheen kan waxaa weeyaan istidcaau tarki bilqowl dalab istidcaaha maxaa loo jeeda macnaa dalab waxaa la dalbayaa adtarki inaad ka tagto shaygan bilqowli qowl baana lagugu lagugu dalbayaa miman qof baana arrintaa ayada ah ay ka soo fushay miman qof baana laga dalbayaa dheh huwa asagaba duunahu ka waxnahyinaya ka hooseeya kan wax nahyinaya midkii ka hoosey qof ka hooseeya yaa waxaa laga dalbaya waxaan inu ka tago kan wax nahyinaya marka wa waa sareeya haddaba si amarka aan niriye haddii siiqadan siiqatu nahyiga ah ay kasoo fog kasoo fusho qof koreeya axad koreeya iyo axad hooseeya martabada iyo sharafta iyo axad koreeyu kasoo fulay siiqatu nahyi niman duuna qof ka hooseeyuuna ku dhacaya maxaa lagu magacaabi nahyi baa lagu magacaabi cagsi ka dhig marka kii hooseeyey baa kii ka koreeyey siiqatu nahyi u isticmaalay maxaa la dhihi ducaa rabbanaa laa tuaakhidna ah. marka waxaa weya duca lagu magacaabay nahyi ma dheheysid ilahay waxba kama nahyinaysid waa duco nacam iltimaaskana waa ku jira isaga istidcaawu tarki tarki ka tegitaan laiska dalbaayo bilqowli hadalla lagaaga dalbaayo miman qofna laga dalbaayo huwa mankuba duunahu ka maaratay wax reebaya ka sokeeya ka hoseeya calaa sabiili wujuubi waajibnimo korkeedna inaad ka tagto waajib tarki baa loo jeedaa calaa sabiili wujuubi ee calaa sabiili wujuubi tarki inaad ka tagto korkeed ayaana lagugu dalbaya lagala dalbayaa oo wixii aad iskaga tagto calaa ah, sabiil wujuub ee wujuubu tarki ka tegitaan inaad ka tagto waajibnimadeed waa waajib inaad ka tagto wixii lagaa reebay inaad ka tagto waajib wey wayadulu wuxuu intaa waa tacriif wayadulu wayadulu wuxuu kutusi tan waxaa weeye marka dalaalatu lnahyi dalaalatu annahyi nahyiga qur-aanka ad ku arday sunada dalaaladiis muxuu kutusaya dalaalatu nahyi laba dalaaluu leeyahay nahyiga sidiisuba marna waa dalaalatu lxukmi mara waa dalaalة اأhri whamra wma ytaratab aleyhi wixii hamarada wixii ka ratimayey mara waxa wey waa xukunka xukunkaas waxba kasii ratimi laba dalaalo marka yeelanayo waan arki doonaa wuxuu le wayadulu wuxuu kutusaya nahyigu calىa fasaadi اlmanhi canhu wixii lagaa nahiyey inuu fasid yahay inuu fasid yahay fasidna waxaan soo sheegnay maa laa yatacalaqu bihi nufuud walaa yuctadu bihi ah, samayn wax nufuuda wax fuli ma aha wax la tirsan maaha kaanahu asagoon jirin bu lamid yahay marka wayadulu calaa fasaadi lmanhiyi canhu wixii lagaa nahiyey inuu faasid yahay buna kutusi hadalkaa marka musanifka uu jasmiyey culamada khilaaf bay gelinayan muran bay gelinayaan oo waxay leeyihiin nahyigu labada dalaale uu leeyahay ko muxuu yahay midka koobaad dalaalada koowaad waa xagga xukunka oo waa maxay annahyu yaqtadii ataxriim yufiidu wuxuu faa'idanaya nahyiga ataxriim waxaa lagaa reebaya inuu xaaraan yahay buu kutusi waa midda koobaad wey taas ayadoo waxa weye waa xukunkiisii muawen kama sii jiro haddaan wax dalaale iyo saarifiya la helin sidaa wey amarka wixii nahyiga lagaa nahiyo xaaraam weeyaan wax laga reebayo ayuu tusaya masalada laisku hayo waxaa weeyaan shayga asaga ee xaaraamta ah ee lagaa reebay ma ka dhalan kartaa inuu haddana fasid noqdo oo un waxba ka ratimin oo sidaas isaga wixii ku baaba'o ma ka ratimin karaa leanna shayga isagoo dembi aad ku dhacday oo wax lagaa reebay aad ku dhacday yaa haddana dhici karta inuu ka ansaxo ya ninka isagoo sooman qowlu zuur iyo xan iyo wax sameeyey soonki ma ka beri mayse kama burin ya kama burin kama burin a dembigiibaa un eh, ku dha dembiba ku dhacayo hawaabkii baa ka dhintay hawaabkaa ka dhintay marka in shay lagaa nahiye haddaad ku dhacdo uu fasaad ka dhasho mar walba ma imaado walidalika culummadu saddex suuray u qaybinayaan saddex suuro ayaa shayga manhiyo canhuga ah markii la nahiyey u qaybinayaan hadduu shayga nahyiga ah uu u laabanayo ilaa dati lmanhiyi canhu shayga manhiy canhuga daatadiisa kama laa yanfaku canhu kamaba zuulayo hadda soomu yowm lfitri waladxa ciidi nahaa rasul sal siyam yowmi ciid maalinta ciidda in la soomo waa la nahiyey maalintan laftirkeeda wey waxaa la diidanya in la soomo soo ma maalinta laftirkeeda ku dhacaya nikaaxu um oo kale xurima caleykum ummahaatukum taxriimka hooyadaas ku dhacaya meel kale kama kuma soo cigmara marka taasoo kale waxay dhahaan yaktadii alfasaad fasaad buu faa'iideen waxaa lamid ah hadduu nahyiga uu ku tacalluqo shar shaygan shardigiisa hadduu ku dhaco ku tacalluqo bishardi almanhi salaadii oo kale maala asalaat fi awqaati awqaati nahyi asalaat fi awqaat annahyi ayana yufiidu fasaad lmanhi canhu ah, waktigii la nahiye haddaana asbaab iyo ayna salaad sabab le aynan ahayn kamama saxayso salaadii kamama saxayso laakiin hadduu nahyigu uu yahay sabab ka baxsan shaygan asagae la samaynayo wax ka baxsan buu xaaraanta ay ku dhacaysaa oo nahyiga ku dhacayo hadday tahay shaygan waa asixi maca alithmi marka shaygii lagu amrayn waad la timid wax kalena mutalabis wax kalead ku jirtaa oo dembigana waad ku jirtaa dembina waad ku jirtaabay noqon maala qofkii asalaatu fi daari maqsuba bay dhehed ama asalaatu fi thoob alxariir ah, salaad baa tukatay arkaanteedii shuruudeedi istiqbaalkeedii satrcawradeedii dahaaradii wixii o dhan salaaddii waa la imatay wax salaadii maahiyadeedii kamida oo jaban ma jirto laakiin maxaad xumbaarsan tahay shay dembi ah oo ah dharkan xariirta oo ragga ummadda nebi maxamed laga reebay haweenkan loo ogolaaday ayuu ninkii qabaa marka salaaddii waa ka xasaxasa maca alifmi waa dembaabay oo dembi buu faraha kula jiraa ah, wuu dembaabsan yahay salaat lmusbil baa soo geli kii musbilka ah marad dhulku jiidaya salaada tukanay isagana sidoo kale weeyaan musanifka raximah llahu tacala meeshan muuna sheegin siyaqu nahyi nahyiga siiqadiisi muuna sheegin hal siiqo ayaa caam ah oo mashhuura ficilka mudaaric almaqruun bilah annahiya ficil mudaaric almaqruun bilah annahiya walaa taqrabuu azina iyo haddii atasriix bilafdi taxriim xurimat calaykum umahaatukum ama nafyu lxili waxaan xalaal maaha lagu yiri macnaa waxay tusaysaa in lagaa nahiyey ya ayuha laa yaxilu lakum an tarituu nisaa karhaa ayb wa taridu lmri nahyigii marka uu halkaa kaga kaga soo baxay wuxuu dib ugu laabtay siiqatu lmri waxyaalaha ay faa'idaystay macaanidu ay leedahay inuu halkaa ku sheegay aheyd lakiin musanifku raximah llahu dib buu udhigay nahyigiibu kahoos dhigay marka amarka laga soo hadlayo baa la rabay in waxyaalaha siiqatulamri ay keenayso ee wujuub aan ahayn laakiin kusoo jeeda haddayna qariino jirin amarka muxuu faa'ideeyaa qariino saarife haddiina jirin muxuu faa'ideeyaa alwujuub laakiin haddii qariino la helo mararka qaar wax kaluu keena amarku wa taridu siiqaة اlamri wاlmuraad way soo arooreysaa siiqaة اlamr ifcal iyo wixii lamidka ahaa wاlxaal almuraadu bihi loola jeedo alibaaxatu ibaaxa loola jeedo waidaa xalaltu fastaadu oo kale wey mathalan soo sheegnay aw itahdiid tahdiid baa loola jeedaa faman shaءa falyumin waman shaءa falyakfur qul tamatacuu faina masirakum ilى الnaar hadda tamatuc marka leeyahy amar oo lagu amrayo inaad ma ahe waxa weeyaan waa noocoo tahdiida weeyaan aw itaswiya laba shay oo siman yaa marka qaar loo isticmaala isbiruu aw laa tasbiruu sawa waa isku mid waxaa la dhahaa taswiya layihahda aw litakwiin amr takwiin kunuu qiradatan khasin qoladaa lala khitaabay laleeyahay waxaad noqotaan daayarar noqda amar hadda ayaga intii la imaadaan ay fulin karaan maahe daayar ay noqon karaane takwiin iyo heshiin xag alla ka timid ayaa ayaga ku fulaysa o lagu fulinayaayo daanyarahaas ayay kusoo baxeen walciyaadu billah waa la nasakhay marka macaanidana waa faa'ideeya ibaaxa iyo tahdiid iyo taswiya iyo takwiin intaba amarku waa keena wallah aclam wabilahi towfiq sala allah waslama ala nabiyina moxamed